acuudu billahi asamiic alcaliim min ashaytaan rajiim bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi wakafaa huma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacda allaahuma calimna maa yanfacuna wanfacnaa bimaa calamtana wasidna cilma watuqan yaa kariim yaa latiif allahuma salli wasalim wabaarik waancim calaa sayidina waxabiibina waqurati acyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeena afartan iyo saddexaad ee kitaabkeena qadru nadaa almustathnaa biilaa qaala musanif raximahu llahu tacaala fi lmatni walmustathnaa biila min kalaamin taamin muujabin naxwi fasharibuu minhu ilaa qaliila minhum fain fuqida alijaabu tarajaxa albadalu fi lmutasili naxwu maa facaluuhu ilaa qaliilu minhum wannasb fi lmunqadici cinda bani tamiimin wajaba cinda alxijaaziyiina naxwu maa lahum bihi min cilmin ila tibaacadan maa lam yataqadam fiihimaa فالنصب نحو قوله وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب أو فقد, أو فق أو فقد التمام فعلى حسب العوامل نحو ما أمرنا إلا واحدة ويسمى مفرغا من المنصوبات waxaa ka mid ah almustathnaa baa ka mid ah fii bacdi aqsaamihi aqsaamtiisa qeyb qaarkood isagoo ahaaday mansuubaad ay noqdeen yani yani musnahoo dhami dee mansuubaad maaha marka fii bacdi aqsaamihi asagoo wata ayaa muxuu musnahu ka mid yahay mansuubaadka soogaas ma yani khalaa waxa ka dambayso marna lama hoos dhigo marka mar lahoos dhigo mansuubaad maaha buu ku waa fahamti soomaa waaya wujuubu nasbi nasbadu inay waajib tahay walxaasilu waxaa weeye annahu wariishaaniya idaa kaana listitnaau hadduu yahay biilaa lagu soo reebay haddii isnaha ilaa lagu soo reebay oo wakaanad ay tahay markaa masbuuqati mid laga hormariyay ilaadu bikalaamin hadal taamin dhammaystiran oo muujabin oo muujab ah oo togan wajiba waxaa waajibay majmuuci haadihi shuruud shuruuddaas jamcintooda waxaa waajib ku noqday shuruudiya alaata saddexda ahayd nasbulmustatnaa mustatnaha in hee mustathnaa mustathnaha in la kordhigo waaya sawaan waxaa isku mida ah kaana listinaa'a hu ahaado muttasilan ha ahaado naxwu maa qaama alqawmu ilaa zaydan waqowluhu tacaala fasharibuu iga kacbeen minhu waadigiiba soo maray ilaa qaliilan mooyaano minhu iga ka mida aw mase munqadican isnuhu munqadic ha noqdo ka qowlikaa dhaaiswi qaama alqawmu baa kacay ilaa ximaaran mooyaane wa minhu waxaa ka mida fii axadi alqowleyn markii la fiiriyo qowluhu tacaala fasajada almalaa'ikatu kulluhum ajmacuuna ilaa ibliisa baa ka mida u fiirso isnaha waxaa loo qaybayaa laba isnaha munqadic iyo muttasil ilaa waxaa ka dambeeya markii loo eego waxa ka horeeya marna waa munqadic marna waa muttasil muttasil waxaa laga wadaa waxa ilaa ka dambeeya inuu la jinsi yahay waxa ka horeeya markaa ku dhacay soomaa hadda fiiri fashariba minhu ilaa qaliilan qaliilantu fasharibuud awowga cidda sheegaysa kuma jirin waa la mid muqadiina waxaa laga wadaa ilaa waxaa ka dambeeya la jaal maaha waxa ka horeeya oo adaano qaamal qawmi ilaa ximaaran laysa alximaaru min alqawmi warka waa ku dhacay soomaa soo dhawaada xaggan soo fadhiis xaggan dadkii joogaan miya soo durka soo durka ismacna soo durka waaya marka axadul markii la fiiriyo buu ku yidhi oo dee labada qowl oo culimmada xaggooda ka jira waana kan saxiixa ku hadda shiikhu maraye ba fasajada almalaa'ikatu kulluhum ajmacuuna ilaa ibliisa ibliis qoolka haddii la fiiriyo malaa'igta kuma jirin markaa muxuu noqday istnahani munqadici buu noqday maxaa yeele ana ibliisa laysa min almalaa'ika warkaa waa ku dhacay soomaa markaa kaasoo kale hadalku markuu taam yahay muujabna yahay markaa waxaa waajiba in hee la kordhigo ama mutasil ahaado ama ama hee jawaasu nasb walitbaac inay bannaan tahay in la kordhigo isnanimo lagu kordhigo iyo itbaac in la keeno itbaac bedel baa laga soo qaada itbaac maxaa ku jira hadda itbaac maxaa ku jira itbaac maxaa ku jira cadfi nacati badel iyo tawkiid soo maa marka wuxuu in nacti in itbaac la sameeyo ama la sameeyo nasbi nasbi wuxuu ka wadaa istinihii caadiha uu shaqeeyo ama itbaacan waxa weeye isninuhu uusan shaqaynahee wax la keeno wixii la keeni lahaa saaka bedelnimo bay dhaafaysaa habee zaa'id baa raaci doona fiiriya saaka falow kaanat ilmas'alatu mas'aladu hadday ku sugnaatay bixaaliha ee ku sugnaatay xaalkeeda xaalkeeda muxuu ahaa taam muujib soomaayn walaakina hase yeeshee alkalaamu warkiibaa wuxuu noqday warkii asaabiqo horeeyaba muxuu noqday hayra muujab taam wuu yahay laanse muxuu noqday hayra muujabin markaas falaa yaqdu kama marna imaa an yakuuna alistinaabu inuu yahay muttasilan aw munqadic labadaa midkood weeye soo haye markii hore taam muujab markaa miyaa la kala guraya hadda munqadic iyo muttasil baa loo kala guraya fa in kaana hadduu yahay muttasilan yahay jaaza waxaa kugu bannaan filmustathnaa mustathnaa waxaa kugu bannaan wajhayn laba arrimood baa kugu bannaan kow axaduhumaa waxa weeye an yajcala inuu ka dhigo mustatnaha taabican mid dabagalay lilmustathnaa minhu mustathnaa minhuga mid dabagalay inuu kaga dhigo oo muxuu u dabagalay ee dabagalku fara badnaa soo calaa annahu inuu yahay badalun minhu inuu yahay marka waa oo bedel minhu baa faahfaahin u baahday waa bedelo bacdi min alkulli inuu yahay wey cinda albasriyiina basriyiinta agtooda markii la yidhaha la raaciyo basriyiin maxay dhahayaan waa waa bedel maxaa soo haray marka aw amase cadfu nasqin in uu noqdo wey cadfu nasqi lagso garamaysaan xarfu cadfii wowiye umaya kuwii wey cinda alkuufiyiina kuufiyiinta agtoodana in la yidhaahda cadfu nasqi inay yidhahan bedel inaysan dhihin yacni ilaa maa qaama alqawm ilaa rijaalun cadfun cala alqawm inay dhahaan waa fahamta soo maahan basriyiintu maxay dhahayaan badalun min al qawmi bedelka waaba garanayba maxaa bedelulbacdi waaxidkani rajulkani waa bacd min alqowmi soo maa cadfigan muxuu yahay inta kufiyiintu qabaan kuufiyiinta waxay qabaan hoos idinkuu qoryaa dhici karta darsigiina nimanka kuufiyiin la yidhaahdo cindahum ilaadu waa min xuruufi alcadfi waa fahamsamaan markii la joogo filmustathnaa markii mustathnaha la joogo yani istinaha markii lagu jiro baabka istinaha markii lagu jiro nimanka la yiraahdo kuufiyiintu ilaada waxay u yaqaanaan xarfa cadfi marka waa kudhacay soomaan so hortasuma toosin ina cadfu naqsi marki la yihahdo maxaa raadinayn nasmila xaraf isku xirade soo maahan markii la cadfu nasqi waxaa laha xaraf wax isku xira xarafna maxay nooga dhigan hadda ilaada waxay yidhaahdeen ilaada waxay la tahay bay yidhaahdeen bimacnaa laa la ah fil istinaai la joogo marka waa ku dhacay soo maa waaya marka waxay yidhahdeen ilaada ayaa laa la midoo laadu macnaheedu muxuu ahaa yaa ilaa shaqadeedu waxay ahayd waxaa ka dambeeya iyo waxa ka horeeya ayaa hee iskhilaafa marka maa qaama marka dho maa jaaa muxammadun ama jaaa muxammadun laa caliyun maxay usugtay imaanshaha muxamed calina maxay u tiri nafyi soomasa ilaa saasoo kale wey bay maa qaama alqawmu ilaa zayd markaan dhao ilaa zaydun markaan dhao waxay yidhaahdeen amal qawmadaas qiyaamkii zayd baa loo sugayaa oo dambe waxaa ka horeyna way u diidaysaa saasay ku tilmaameen marka soo uruuriyo waxay yidhaahdeen ilaadu cinda alkuufiyiina waa min xuruufi alcadfi markii la joogo baabu lstinaa markii la joogo warkaa ku dhacay soomaan meel kale kama shaqayso laakiinse ti hore waa ti ilaahay beeska lagu soo dhigto kitaabta taas waa kuu bannaan tahay inaad taabic ka dhigto nuuc doona ha maxaa kaloo kuu bannaan anyansib inuu qofku ku kordhigo calaa asli baabi baabka asalkiisa inuu ku wado aslbaab muxuu ahaa dee baab muxuu ahaa baabka lagu jira muxuu ahaa isnaa in lagu wado isnaana muxuu keensanayaa kordhigi haa wahuwa arrinkaasna carabiyun jayid waay <laughs> waa fahamta soomaan laakiinse wal ayaa ajwadu minhu ka fiican markii la joogo mutasil markii la joogo mutasilnimada wanacnii waxaanu ka wadnaa bikayr aliijaab markii hayru muujibsmusan ku dhihin hayrijaab waxaan ka wadnaa annafyu diidmada wanahyu nahyigii iyo wixii reebayey iyo walistifhaamu su'aashi mithaalu nafyi qowluhu tacaalaa weye maa facaluuhu maysan samayn ilaa qaliilun mooyaane qaliilun hadda qaliilun taasi haddaan ku wadno nimanka la yidhaahdo basriyiinta maxaan dhahaynaa maxaan dhahaynaa bedelun min adamiiri ogow jamaacada haddaan ku wadno ii sheeg nimanka la yidhaahdo keende kuufiyiintana maxaan dhahaynaa cadfu nasqin ama macduufun calaa calaa damiir oo sidaan soo sheegnay in damiir ismi lagu cadfo howl badanta yah dee ilaa baa timaada bay ku leeyihiin ilaa xarfacada iska ahaat hadday rabtee haddana marka qarka xarfacadaf ma aha saas daraaddeed fasli baa imaanaya bay ku leeyihin Eh, bushinbaa ku imaanaysa qaraa waxay akhriyeen asabcatu waxay akhriyeen kheyr ibni caamir birafci bay akhriyeen qaliilun bay oo ah cala alibdaali in laga bedelay min alwaawi fii ma facaluuhu soma jeedid waqaraa ibnu caamir wuxuu ahriyay waxdahu binasbi calal muxuu akhriyay ilaa qaliilan oo markaa maxaa dhahaysaa mustathnaa mansuub wa mihaalu nahyi qowluhu tacaala wey walaa yaltafid minkum axadun ila mra'ataka mooyaane ila mra'ataka mooyaane qaraa abu camrin baa ahriyay ibnu kaiirin birafci bay ahriyeen cala libdaali oo min axad laga soo bedelaayo suma jeedid yaah yaadee wa qaraa wayna akhriyeen albaaquuna waxay akhriyeen binasbi bay akhriyeen cala alstinaaci lagu kordhigay maxaa lagu kordhigay cala istinaac wa fiihi wajhaan in la kordhigo laba weji baa ku jidha markaa axaduhumaa waxaa weeye an yakuuna mustathnaa min axad in laga soo reebay xagee laga soo reeba axad in laga soo reebo wajaa'ad wayna ku timi qiraa'atu alakhari cala alwajhi almarjuux wejigii laga raajaxsanaa ayay ku timi oo ah deehee ilam ra'ataka waa laga raajaxsanya haddii axad oo hadalaa naahiya joogta soo maahan waa taam laakiinse hayruhee muujab soo maahan waana mutasil axadka haddii imra'a loo firiyo maysan mutasil ahayn yah soo mutasil maaha heerka maxaa markaa jira markaa yaa ii sheega dee markaa maxaana kuu bannaanaa sideedaba wal la atbaac bedel hoos jira alisbaacu wal wanasbu dee maxaa la raaciya buukir hadda ilamraata ka fiiri maxaa la raaciyey waa la marka in la nasbiyey in ismaacin lagu samey kee xoog badnaa isbaaxa xoog badnaa sidaas wuxuu ku leeyahay wa jaa'at qiraa'atu lakhari waxay ku timi cala wajhilmarjuuxi oo ah nasbadaa ilaa marcata ka ah dee ku timi waa fahamsomaan yaah wakaa lianna maxaa yeelay marjic alqiraa'ati qiraa'ada akhrinteedu alriwaayatu weeyaan lara'yu ay lara'yu ra'yi maa haddii baas ra'yi ahaan lahayd maxaan dhihi lahayn inoo goda inoo god aan dhihi sabaashir qur-aanku waa riwaayo iyo waan la soo raray saasee oga timi xaggii ma garanaysaa xagga sare oga timi saas daraaddeed ra'yi wax laguma dari karo laakiinse marjuuxii bay ku timi buu kuleeyahy raajixii kuma imaan warka ma dhaca horta waaya waa haddii laga soo reebo haddii laga soo reebo axadka laga soo reebo qolo kala tidhaaday wathaani an yakuuna waa inuu yahay mustatna mid laga soo reebay min ahlika laga soo reebay aayadda soo ahri may raggii yaqaanay qur-aanka ya fa asri biahlika biqitacin min alleyl soo maahan walaa yaltafit minkum axadun ila imra'atak soo maa qolaa waxay tiraa biaxad axadunta ah, ah ku wareegaysaan lagama soo reebinba xagee laga soo reeba fa asri biahlika marka inta kale xagga iska dhigba fa asri biahlika ilaa mra'ataka saas wey macnuuba ku yidhi meela socotaan haddii saa la yidhaahdo haye fa calaa haadaa sidaa haddii lagu wado yakuunu nasbu waajiban in la kor dhigo imra'ada waaba waajib markaa sababta ii sheega waa taam muujab weeye waa taam oo meesha nafyi waxba kuma jiraan nahyiga su-aaltuna kuma jidho waana muujibo waxaan fa asri biahlika oo musnaa waa joogaa soo waana muujab marka imra'a in la kordhigo waaba hee waajib laakiin haddii axad laga reebo imra'a in la kordhigo iyo in la itbaac lagu raaciyo labaduba banaanayd markaasaa maxaa maxay raacda waddadii hee laga raajaxsanaa horta mala socotaan yaah xagamada fahma yaa haddii laga soo reebo imra'a ahlik waa isnaa muujaba waay haddii laga soo reebo imra'ada axadna waa isnaa marjuuxo la raacay qaybta marjuuxa la raacay waaya waani waxa waaya wa mithaalu istifhaami qowluhu tacaala waman yaqnudu ka quusan kara wey huwa isaga ooman waa midka yaqnuduka ka quusanaya min raxmati rabbihi ka quusanaya waa kuma ila daalluuna mooyaane qara'a way akhriyeen aljamiicu waxay akhriyeen calal ibdaali laga soo bedelay fi damiiri ku jira fi yaqnutu oo huwa ah ku jira walow qira'a haddii la akhrin lahaa addaalin la akrin lahaana binasbi cala istithnaa'i la jaasa way bannaanaan layd ma ahan miyaysan ahayn dee miyaysan ahayn way bannaantah labadii banaan banaan laakiinse alqiraa'atu sunnatun weye mutabacatun la raaca waxba lagama bedelo dhibic lagama bedeli karo war ka dhacay soo maa waayahay awjuhu lkhilaafi dhinacyada ay isu khilaafeen bayn alxijaaziyin watamiim waaya maxaa la isku raacay horta taa muujab hadduu yahay yah wajaba nasbu waaya soo maa taam hayr muujab hadduu yahay maxaa layidhi hala kala guro mutasil iyo munqaic hadduu mutasil yahay maxaa la isku waafaqa inuu xoog badan yahay in itbaaca nasbiguna uu banaan yahay xaggan soo fiiriya munqadici baa loo gala dee hadduu munqadic yaa ka waran maa qaama alqawmu ilaa ximaar hadduu yaa ka waran waa tan wain kaana hadduu yahay alistidnaaw yahay munqadican uu yahay fa ahlulxijaasi lilxijaas yuujibuuna waxay waajibinayaan annas bay waajibinayaan waajib waya bayidhahdeen kala doorashadii hee kala doorashadii hee ma jidho wey ma jidho haa fa yaquuluun waxay dhahayaan maa fiihaa maba jooga axadun qofna ma joogo ilaa ximaaran <laughs> dameer mooyaane ximaaran marka hadalkasaa loo fiiriyo musna ma joogaa axad maxaa waaye sama joogo haa waana nafyiga ku jira marka maxaa kaloo maxaa bannaanaa alisbaacu wal walnasbu soomaahan reer xijaasan waxay leeyihiin ximaarku qoomka miyuu ku jiraa horta kuma jira soomaahan waxaa waajiba ximaar in la kordhigo saasay ku tageen wa biluqatihim luqadooda ayaana jaaa tanziilu ku yimi qaala allahu jaa tanziilu ay jaa qur'aan weye nal qur'aan maa lahum bihi min cilmin ila tibaaca maa lahum uma sugnaanin bihi min cilmin bihi ay bisha'ni ciisaa weye nebi ciise iyo hawlihii heshiya iyo in la qaaday iyo in magaranaysa hawlihiis wix ku saabsanaa ogama sugnaanin min cilmin wax min cilmin wax cilmiya hee hee kama oga wey ilaa mooyaane itibaacu danni mala raaraacideed mooyaane ilaa tibaaca soo maahan waayaha marka ila tibaaca ba qur-aanka kusoo aroortay waa ila tibaaca danni baanu haynaabay yidhaahdeen markaas aayaddaasi madhabkee baa daliishanaya madhabka dhahaya hee wuxuu hadduu munqadic yahay waxaa waajiba in wabanuu tamiim nimanka la yidhaahdo yujiisuuna waxay banneeyeen annasba way banneeyeen walibdaalna way baneyeen bedel waa idinla ogolnahay bay yidhahdeen yacni eeg nas waa idinla ogolnahay lakiinse maxaan ku daraynaa bedelkiin loo yaa kala mid dhigeen markaa baaraka allahu fiik maxay kala mid dhigeen mutasilkii bay isku mid ka dhigeen haye wayaqra'uuna ayaguna maxay akhriyeen ila tibaacu danni bay akhriyeen su-aashu waxay tahay maa lahum bihi min cilmin cilmi baa laga hadlay ila tibaacu dan markana mala yaal male marka adannu laysa min jinsi lcilmi warkama ku dhacay marka xaggaa laga fiiriyo timiyiintu laynkooda wuu saxan yahay ila tibaacahan oo dho maxaa yeele cilmigu dannigu cilmigahee ka mid ma aha qolyahana waxay yidhahaan waa ina fahmnay nasbinta laakiinse bedelan noogu dara birafci inay ka rafcinaa gudeen calaa anahu inuu yahay bedelo min alcilmi uu yahay su'aal baa la isweydiiyey marka <laughs> laftigoodii baa su-aal ku timaada su-aashu maxay tahay idinkuinta dambe idinku aan akhrin itibaac bedelun hee horta bedel maxaa la yidhahdaa inuu xarakada ku raaco waxa ka horreeya soomaahan meeshay raaciyeen bal soo fiiri iyaa kasoo bedeleen cilmi kasoo bedeleen cilmi maxaa saaran haye bedelka maxaa la bedel bedel maxaa la rabay in xarakada lagu raaciyo oo la yidhaahdo ila maxay yidhahdeen culammadu ilatibaacu haye intaas soo mushkilayadoo soo aroorta ma ah xalkeedii waa kan wuxuu ku yidhi calaa annahu inuu yahay darteed bedelun mid laga bedelay min al alcilmi laga bedelay horta weliga adooda bay jidha somaan oo cilmi bay hoos dhigan tahaye hoosdhiga ha fiirin bu yidhi biictibaari lmawdici cilmi booskee taalo ayadoo la fiiriyey oo booskee taalo muxuu yahay waa mubtada booskee taalo waayahay waayahay booskee taal maxaa weeye waa mubtada oo maxay mubtadaa maa lahum lahum taasoo khabar muqadama maa yaa kaana mubtadaheedii cilmu wey maa lahum cilmun wey macnuhu maa lahum uma sugnaann cilmun wax cilmiye malah weeye ila tibaacadan e. mooyaan waa fahamta soomaan marka mintaas waa xarfu jar oo zaa'ida weeye mintu maxay tahay xarfu jar oo hee zaa'ida weeyaan warkama kudhac horta mila socotaa marka xabsii zaa'id hadday tahay dee maxaa dhahaysaa maa naafiya wey lahum waa khabar muqadamay kaainuba ku jidha bihi jaari majruu weeye min xarfu jar zaa'id cilmina mubtadaun mu'aharun marfuucun wa calaamatu rafcihi damatun muqadaratun calaa aakhirihi manaca min duhuuriha ishtiqaalu lmaxalli bixarakati xarfi jari zaa'id madhahaysa xarfajir zaa'ida ah meesha ku jira mooyaane meesha way godan tahay marka booska ee taallo ayaa raaciyay itibaac warka maku dhaca horta yaah haahe wakaa walaa yajuusu ma bannaana tii hadda lanlaka soo celiyey baa la rabaa in laydin fahamsiiyo sababta ilatiba min cilmin min cilmin laba masalo soo maa horta soo laba masalo maah min cilmin sida caadiga cashar horaa soo dhaafi jirnay lafdan iyo maxalan soo wax laga maraacin jirin yaah su-aasha marka la durwudiyey maxalantiibawaxaa ka raacisay mawdicii baa ka raacisaye lafdanta maxaa ugu diidaysa in laga raaciyo sosuaaduna maaha meesha ku jirtaa yaah tii buu kaaga jaway wuxuu leeyahay walaa yajuusu ma bannaana an yaqra'a an yuqra'a in la akhriyo bilkhafdi hoos in la yidhahdo ilatiba ci ma bannaana sabab ayadoo calal ibdaal laga soo bedelayo minhu minhee min cilmin laga soo bedelayo sababte biictibaari lafdi adoo fiirinaya lafdi ahaantee dhawaaqa meesha yaal sababt maxay tahay li'anna alkhaafida midka hoos dhigay lahu cilmi hoos dhigay min weeye buu yidhi mintii azaa'idati ee zaa'idka ahayd min zaa'ida meesha wax kor hoos dhigtay koow wa itibaacu dannina hee macrifatun weeye oo muujabatun oo hee dadkuyahay togan weli lama fahmin waatan marka laba muqadam buu ku siiye muxuu ku yidhi ma bannaana in la raaciyo lafdi ahaan lagu raaciyo sababtu maxay tahay cilmi waxaa hoos dhigay waa xarfujar zaa'id ah haayada xarfujar zaa'id hee itibaacna waa macrifu hee hee waatan wamin min azaa'idana yaa laa tacmalu kuma camalfasho ilaa fi nakiraati nakiraadkii mooyaane nakiraadkii almanfiyati ee diidmadu ku jidhay aw hee almustafhami canhaa ama su-aalka laga dhigay min azaa'ida buu ku yidhi min azaa'ida waxa ay ku camalfashaay ay timaadaa meeshii diidma ku jidho oo nakira ah waa fahamta soomaan meeshanna hadduu eebba ku roon yahay cidda itibaac lagu raacin kara haddii wax lagu raacinayo waxa weeye xarfujar asal ah meesha inuu joogo tood baa furmi karta oo dhihi oo mintu zaa'idba maahe mintu waxay timaadaa xarfujarka zaa'idka minka wuxuu yimaadaa meelna kiraa ah oo diid ma joogto warkaa makudhaca horta halkana intaa ma joogtaa haadhadee hadday joogtona mintaasi tee xukun ahaan shaqayn mayso haddiise xukun ahaan shaqaynna lafdi ahaanteedu waxba micno male sidaa daraaddeed shay macrifo ah maxay raaca mintuna nakira ahayd shay macrifo ah in min awalba zaa'id ahayd nakira ay sii hoos dhigtay inay itbaac loogu sameeya xarakada lagaga raaciyahay hee way ka awood badan tahay macrifadu macrifadu way ka awood badan tahay buu ku leeyahy awalba ayadoo nakiro ahayd haddana maxaa meesha yimaaday xarfujar zaa'ida qaacido weya marka qaacidadaas xarfujar zaa'id haddaa rabti buu oo min ah waxay ka raadisaa nakiro diidma la socoto waqad ijtamaca wayna ku labadaa shardi oo ah nakiro diidma ah ama su'aalah waxay isugu yimaadeen fi qowlihi tacaalaa maa tara ka helimaysid maysid fii khalqi araxmaani allaha raxmaanka khalqigiisa xaal uu yahay min tafaawutin wax ma garanaysaa kala tagsanaan ah ama kala dhantaalan ka weeyaan ee farjicu celi albasara celceli weeye indhaha ku celceli cirka hal miyay aragtaa min futuurin wax dildilaaca miyaa u jeedaa muxuu ka daliishanayaa halkan wuxuu rabaa qaacidadaa uu ku siiyey soma jeedid yaah inuu caddayn kuu keeno qaacidadu maxay tahay minta saa'idadaahi shay nakiraah oo diinu ama su-aal ka hormarta ayay gashaa taa inuu ku siiyo rabaa caddaynteeda wuxuu yidhi waata caddayntu maa taraa saas hadday maa taraa arki maysid min tafaawutin wax kala tagsanaana wax kala dhantaalan tafaawudkaasoo fii khalqi raxmaani ku sugan allaha raxmaanka abuurkiis markaa fii khalqi raxmaan markii gadaal la geeyo maxay tahay ma aha baara fiik maxaa weeye sifo maa taraa arki maysid min tafaawutin wax kala tagsanaana arki maysid kala tagsanaantaasoo kala dhantaalkaasoo hee fii khalqi samaa fii khalqi raxmaani allah raxmaankaa khalqigiisa ku sugan marka jaarmishka muxuu noqday sifaatun litafaawude ilaa nakirada waxa ka dambeeya muxuu noqdaa sideedaba sifuu noqdaa somaan muxuu noqdaa sifa ayuu noqdaa hadda leegis maxaa dhacday marka maxaa dhacay dee sifadii jaalumjuurka ahayd oo maxalka sifada keentay la soo qaada maxaa la sameeyey hore la keenay xagga qaacida ama hor idiin sheegay baa jidhay tilmaantu hadday nakiradii kasoo hormarto xaal bay u noqotaa maxay noqotaa xaal bay noqotaa weeyaan warkaa waa ku dhacay soomaa marka maxaa dhahaysaa maa taraa arki maysid oo ka heli maysid fii khalqi raxmaani allaha raxmaanka abuuritaankiisa xaal ay ku sugan tahay xaal ay tahay ama fii khalqi raxmaani allaha raxmaanka khalqigiisa gudaheeda xaalay ahaatay min tafaawutin wax kala tagsanaana ka heli maysid saas wey macnaa xaalku xaal saas ku manaalsaaskumacaanaysa ma sifadu haddii marka ay ka hormarto nakiradii ay sifada u ahayd xaal bay noqotaa meelo badan oo ku arki doonaa haya hal talaa miyaa oga jeedaa min futuur macnaha marka waxa weeye minta labadaba ku jidha waa zaa'id waxay ka dhiganta adoo yidhaahday maa taraaha arkimaysid tafaawutan wax kala tagsanaana oo tafaawutkaasoo fii khalqi raxmaani ku sugan heli maysid wey tafaawut marka waa mafcuulun bihi mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatun muqadaratun calaa aakhirih manaca min duhuuriha ishtiqaalu lmaxalli bixarakati xarfi azaa'id tanna hal taraa min futuurna istifhaam baa ka hormarta soo ma'an futuurna waa nakiro futuur waxaa dhahaysaa mafcuulun bihi mansuub wa calaamatu nasbihi hee heede fatxatun muqadara waka wujuubu nasbi wujuubu nasbi wujuubu nasbi fi lmustatna mutaqadim mustatnihii ilaa ka dambeyn jiray hadda wuu soo hormaray waidaa taqadama hadduu soo hormaro almustatnaa soo hormaro calmustatna minhu ka soo hormaro wajaba waxaa waajiba nasbuhu in la kordhigo mutlaqan asagoo aan lakala gurin ay sawaawan waxaa isku mida kaana istinaamu muqadacan ahaado tusaale maa fiiha kuma sugna ilaa ximaaran mooyaane axadun cidna kuma sugna weeyaan amase mutasilin ha ahaado naxw maa qaama istaagin ilaa zaydan zayd mooyaane alqowmu qoladii cidka istaagtay male weeyaan qaal kumeytu wuxuu yidhaahday wamaa lii ilaa la axmada shiicatun wamaa liya ilaa madhab alxaqi madhabu wamaa lii ma sugnaanin ilaa aala axmada aalka nebi maxamed mooyaane shiicatun hee cid magarana shiicaayo aan ku tiirsanahay oo aan taageero ima sugnan wey wamaa lii ima sugnaanin ilaa madhab alxaqi mooyaane madhabun madhab ii sugnaaday malo weeyaan marka muxuu soo hormariyey mstaminku sooma jeedid wa inamaa imtanaca su-aal bal isweydiiyey maxaa nasba u waajibisay oo u diiday hee hadda fiiri maa naafiya weeye msnaaminhu waa jooga waa taam hayru muujib maxaa ku bannaan alasbaacu wal wanasbu maxaa waajiba buu ku yidhi sheekhu nasbu maxaa ku diiday itbaaci ila meesha meesha lagu ogolaa weya su-aal wadii mudan wuxuu yidhi wainamaa imtunaca waa la diida al itbaacu fii dalika mas'aladan lianna ataabica laa yataqadama kama hormaro calalhee matbuuci kama hormari kara buu kuleeyay madhab alxaqiya itbaac u ahayd madhabun soo maahan madhabtii la raacayay baa dambaysa arrinka marka suuragal maaha buu yidhi bedel lagama dhigi karo alistinaa almufaraqu isnadihii la firaaqeeyey wain kaana hadduu yahay alkalaamu yahay kalaamkii asaabiqu ee horeeyey waaya kalaamkii asaabiqu ee horeeyey calaa ilaa ka horeeyey kayru taam hadduu yahay wanacni bihi hayru taam waxaan ka wadnaa allaa yakuuna inuusan ahayn almustathnaa waaya wuxuu ku yidhi shiikhu in kaana haduu yahay alkalaamu hadalku saabiq ee horeeye calaa ilaa ka horeeye hayra taamin hadduu yahay wanacnan bihi tan waxaa loo jeednaa hayra tan waxaa loo jeednaa allaa yakuuna muslima minhu inuu yahay madkuura mid aan la xusin fa ina alisma isimkii maxaa maqan meeshan horta mustathnaa haduu maqan yahay maxaa la samaynayaa marka fiirsaxalkaa fa ina alisma isimka almadkuura almadkuura ee la xusay alwaaqica dhacayay bacda ila dhacayay yucdaa waxaa la siinahayaa maakiibaa la siinahayaa yastaxiquhu mutaystay low lam tujid haddaysan jiri lahayn ilaa hadaysan jiri lahayn warka ma ku dhaca horta yaa fa yuqaalu waxaa la dhahayaa maa qaama ilaa zaydun birafci kamaa yuqaal sidii loo dhihi lahaa maa qaama zaydun loo dhihi lahaa yaa yaa la socda wamaa ra'aytu ilaa zaydan baa la dhihi lahaa binasbi kamaa taquulu ka qawlika maa ra'aytu zaydan wamaa marartu ilaa bizaydin baa la dhahayaa biljari kamaa taquulu saa udhahaysi maa marartu bizaydin soo ma jeedid wayusamaa dalik wax lagu yaqaana istitnaa'an mufaraqan baa loo yaqaanaa isagaa faahfaahin doona mufaraqe la'anna maa qabla ilaa mufaraq maxaa loogu bixiyey la'anna maa qabla ilaa maxaa ilaa wixii ka horeeyey ayaa qad tafaraqa wuxuu u soo faaruq noqday litalabi inuu doono maa bacdaha ilaa ka dambeeyey ilaa wixii ka horreeya wuxuu u baahday wixii ilaa ka dambeeyey saasaa firaaq loogu bixiy oo haddana walam yashtaqil canhu kama mashquulin bilcamali inuu ku camal falo fii maa yaqtadii wuxuu keensanayo walistinaaru istinaau fii daalika kullihiina halkaa masalaha timaada marka waaya wlistinaau fii dalika kullihi min ismin caamin maxduufin fataqdiiruhu maa qaama ilaa zaydun ay maa qaama axadun ilaa zaydun kadabaaqi wuxuu ku yidhi meesha yaal mar hadduu meesha mufaraq yimaado istinaha meesha yaal jumladii doontaa ahaatee axadun baa ku jidhay meesha wey macnuhu wafasoomaan yani markii lagu dhaho asalkeedii ku celi axadun keen wey macnuhu markaan dhaho maa qaama ilaa zaydun asalkeedii ku celi maxaa dhahaysaa maa qaama axadun nooc jumla ay jumla keen maa saafara ilaa caliyun haye maa saafara axadun asalku haabaa dhahaysaa macnuhu waafahantsomaan walisnaaau fii daari kullihi min ismin caamin weeyaano maxduufin maqan fataqdiiru maqaama ilaa zaydun wey maqaama axadun ilaa wakada albaaqi almusanaa biayri ila wayusanaa biayra wasiwaa khaafidayni mucrabayni biicraab lismi aladii bacda ila bikhalaa wacada walaysa waxaasha nawaasiba wakhawaafida weeyaan wabimaa khalaa wabimaa cadaa walaysa walaa yakuun nawaasiba weeyaan aladwaatu qalabka allatii qalabkaasoo yustatnaa bihaa wax lagu soo reebo kheyra ilaa markii laga reebo alaaatu aqsaamin weeyaan saddex qaybood wey markii ilaa laga reebo weeyaa meela socotaa cuid waayahay kow maa yakfidu daa'iman mar kasta kuwa waxa ka dambeeya hoos dhiga wamaa yansibu daa'iman markasta kuwa wax ka horaya ka dambeeya hee kordhiga iyo wamaa yakfidu taaratan kuwa marna hoos dhiga wax ka dambeeya wayansibu taaratan marna kordhiga wax ka dambeeya haya maa yakfidu daa'iman faama aladii midka yakfidu hoos dhiga daa'iman markasta wax ka dambeeya laga hadlayaa mustanihii baa laga hadlaya waxaa markas musnaha hoos dhigaa kayr iyo siwan weeye taquul waxaa dhahaysa qaamal qowmu baa kacay hayra zaydin bay kaceen wa qaama alqowmu siwa zaydin dintinta bikhafdi zaydin fiihima wa tucra waa la ciraabayaa hayru hayr waxaa la ciraabaya nafsaha laftigeeda bimakii baa lagu ciraabaya yastaxiquhu uu mudanayey alismu isimku uu mudanayey alisimkaasoo waaqicu dhacayay bacda ilaa dhacayay fii daalika alkalaami warkaas haddii ilaa joogi lahaydde warkaama ku dhacay fataquulu waxaa dhahaysa qaama alqowmu qoladiiba istaagtay hayra zaydin binasbi hayr kamaa taquulu saa u dhihi lahayd qaama alqowmu ilaa zaydan yaa ila socdoy binasbi zayd wataquulu waxaa dhahaysaa maa qaama alqowmu hayra zaydin iyo wahayru zaydin binasbi wa birafci kamaa taquulu saa u dhihi lahayd maa qaama alqowmu ilaa zaydan ilaa zaydun wakaa binasbi zayd wailaa zaydun birafcihi soma jeedid wa taquulu waxaa dhahaysaa maqaamu alqowmu hayra ximaarin binasbi cinda alxijaaziyiina wa binasbi aw birafci cindahee atamiimiyiina wacalaa daalika sidaasna faqisa ka qiyaas qaadodee warmala meeshan iyo wakadalika waxaa la mida xukmu siwaa wakadaalika xukmu siwaa siwa xukunkeeda ayaa la mid ah. hadda kheyru ku tilmaamo soomaahan siwa waa la mida buuyi khilaafan lisibaweyaado khilaafaya fa innahu isagu zacma wuxuu sheegtay annahaa waajibatu nasbi markaas in ayada la kordhigayo cala darfi darafnimo lagu kordhigayo daa'iman weligeed ayadu marka samxay taa buu yidhi ma ahamustatnaayo hawlahaismustatnaayo daraf baa lagu ciraabayaa buu siwa waxaa dhahaysaa darfu makaan ama darfu makaan mansuub taqdiiri v oka laynkaasa marsiinaysaa buyi laakiin maxaa xoog badan maxaa xoog badan saas waaya maa yansibu waa daa'iman kuwa markasta wax kordhiga wey ayagu kuwii hore maxay ahaayeen maa yakfidu kuwana maa daa'iman maa faqad maa kuwa wax kordhiga faqad oo keliya kordhiga wa arbacatun weeye laysa weeye walaa yakuunu weeye wamaa khalaa weeye wamaa cadaa weeye taquul maa khalaa macda markay maada la socoto weeye yaah khalaa yacda keliya maah ma khalaa markay tahay ma cadda taquul waxaa qaama way kaceen laysa zaydan zayd maya weeyaan walaa yakuunu zaydan qaama way kaceen laa yakuunu zaydan zayd mooyaane ama zayd maya wamaa khalaa zaydan mooyaane wamaa caddaa zaydan mooyaane wa filxadiidi xadiiskii waxaa ku sugnaa maa anhara wixii daadiya adama daadiya ow dukira la xuso ismullaahi la xuso calayhi korkiisa fakuluu cuna laysa ma ahan asinna he laysa sinna laysa sinna fool ma ahan wadufra cidina hee ma aha weeyaan waa la soo reeba markaa qaala libed wuxuu yidhahd alaa kullu shayin maa khala allaha baatilun kullu naciimin laa maxaala tazaa'ilu alaa hooy kullu shayin shay dhammaantii shaygaasu maa khalallaaha alla ka soo hara baatilun wey yani waa mid halaagsamaya weeyaan wakullu naciimin nicmo walbana laa maxaarata shaki la'aan zaa'ilun weeye mid suulaysa weeyaan su'aal baa la isweydiiyey marka waa la kordhigaye yaa kordhigay soo su'aal maa waa la kordhigaya hee yaa kordhigay mamusatnay ku kordhigan yihiin waa tan waintisaabuhu bacda laysaya walaa yakuunu labadaas musatnihii ka dambeeyo kor ka dhignaa calaa annahu khabaruhumaa weeye waa khabarkoodii wax laga marka ciraabasi laysa sinna maxaa dhahaysaa wasmuhaa damiirun mustatirun jadiru huwa asinana khabaruhaa baa dhahaysaa khabarmustanaa mansuubi howlaha hee la geli maysi bukuy waaya wasmuhumaana mustatirun fiihimaa wey ay wujuuban si waajibaa loo qariyey jaa'is ma ah waintisaabuhu bacda maa khalaa yowma cadana calaa annahu inuu yahay mafcuuluhumaa weye walfaaciluna mustatirun fiiha uu ku qarsoon yaha weeyaan athaaliu maa yakfidu taaratan wayansibu taaratan maa midka yakfidu hoos dhiga taaratan mar hoos dhiga wayansibu kordhiga taaratan marna kordhiga wahuwa alaaatun weeyaane haye khalaa weeye wacdaa weeye waxaashaa way fiiri maadi wa ka soo jeedid horta xaashaa maama lagu dari labada kalena maadaa laga soo reebaya markay khiyaarka leeyihiin wadaalika arrinkaa muxuu ku dhacay li'annahaa maxaa yeelay iyadu takuunu waxay noqotaa xuruufa jarin bay noqotaa wa afcaalan maadiyatana way noqotaa fain in qadarta haddaa u qadarta xuruufan u qadarto khafadta waa hoos dhigaysaa bihaa iyada waxaa ku hoos dhigaysaa almustatna yaa hoos dhiga marka ayadaa hoos dhigtay khalaa maxaa dhahaysaa ismun majruurun bikhalaa baa dhahaysa waa fahan wa in qadartaha haddaa qadarta afcaalan inay yihiinna nasabtahu bihaa waa ku kordhigaysaa ayadaa ku kordhigaysaa mafcuulnimo wa qadarta faacilana faacilna waa soo qadaranaysaa mudmaran xaalolmid lagu qariyey fiihimaa dhexdooda lagu qariyo weeyaan hada wbilaahi towfiiq sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wala alihi wsaxbi ajmaciin